رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا باب تحريم النظر إلى العورات aadaakani baabu taxriimi الnadari eegidda xaaraamnimadkeeda baabkiisii weeye ila alcawraati cawrooyinka in la eego inaanay banaanen ay xaaraam tahay bal taas buu baabkeedii hadday cawro rag tahay iyo hadday cawro dumar tahayba xadaثna abubakr bn abi shaybata qala xadaثna zayd bn اlxubaabi can الضaxaak bn cثmaan qala akbaranii zayd bn aslama عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري عن أبيه أن رsuuل اللhi صلى الله عليه وسلم qاaل bal سندka xadيidka kolley intooda badan waan soo aragnay aduu cabدالرحمن بن أبي سعيد الخdري oo dee taabici ah aabihii maanta ka warinaya oo ثiqa ayaa la arkaa imaka ina inoogu horeysa lakin waa nin taabici oo ثiqo abu سعيد الخdري inankii ah marar kalena wuu soo noqon doonaa wuxuu ihi markaa rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu calayh laa yanduru ma eegayo oo alrajulu ninku ilaa cawrati rajuli ninka cawradiisa wala walalmar'atu haweeneydna ma eegayso ilaa cawrati lmar'ati haweeneyda cawradeeda ma eegayso walaa yufdii ma gaadhayo bal de waa kolley waa laba jimlo wada socdo uun laadana dee se ii xarakaysan ra-du damay xarakaysan tahay bal ficilka dambena aad baabu ugaba cad yahay oo xarfu cilihii baa ku sugan walaa yufdi taasna waxay keenaysaa laadu inay naafiye tahay ee inay naahiye ahayn hadday naahiye tahay ficilku waa jazmin lahay waa la jazmin lahaa haddii halka hore kasre laba xarakeyn lahaa iltiqaa-u baa dhacay la odhan lahaa ta dambe ayaa walaa yufdi oo xarfu cilihii baa kuba sugan dee nahyiga uu ridi lahaa lakiin <clears throat> waxa weeye nafyiga halkani bimacna nahyi weeye bal culimadu waxay yidhaahaanba marka adigu de meeshii nahyiga nafyi la isticmaalo nafyigu isagaa kaba xeel dheero waxaa laga dhigay nahyigii ee las laysu diidaye waxee la iska doonaya waxaa in lagaba dheeraado in looba dirmay oo loo hoggaansamay baaba lagaba dhigay oo xag nooc mubaalaqaad kuba sugan aan ku sugnayn marka nahyigu uu bal masalan caadigiisii loo marka loolaba yimaado oo marka macnuhu wuxuu noqonayaa un yaanu eegin weeye oo waa wax laysu diidayo ninku ninka kale cawradiisa yaanu eegin wax banaan maaha waa shay xaaraama sharcan walmarأaةu haweenayduna yaanay eegin weeye ilaa cawrati اmarأati haweenayda cawradeeda yaanay eegin iyadna waxu u banaan maaha oo xaaraanba walaa yufdii ma gaadhayo macnaa yaanu gaadhin weeye alrajulu ninku ila rajuli ninkii kale oo jasadkiisu jasadkiisa yaanu gaadhinba khaasatan inaha laysu diiday ee araggeedu aanu bannaanayn fii sawbi mara waaxidin maro keliya <clears throat> walaa tufdii ma gaadhayso macnaa yaanay gaadhin baa maqsuudkuna yahay almar'atu haweenaydu ila almar'ati waa haweeney kale jasadkeed iyo iyo intaa aan inay aragta aanay uga banaanaynba fii thawbi lwaaxidi mara keliya baabku sidaan aragno wuxuu u baabaysan yahayba inaanay banaanayn cawraadkii eegideeda laba eego kol in la eego aanay banaanayna waxaa min baabi awlaa taabashadeeda la taabto dee iyadoon xaa- adigu baltaasna waa min baabi awlaba kollay cawrana de waxa weeye uun xagga qolooyinkiina sharaxaysana kalaam dheer baa iskagaba sugan oo baabkan iyo waxyaalahaasba ah markan uu axaadiisa sharxayo ama xadiidkanba uu sharxayo kollay rag iyo dumarna cawradoodu way kala duwan tahay oo bal matalan ragga marka ay noqoto dee marka ragna waa laga hadlaya iyo nin kale ayaa lagaba hadlaye kalley culimadu intay ku dabdiyaan waa inta xundhurta iyo jilbaha u dhaxaysa ayaa ruuxa cawradiisu ama ragga markay noqonaysaa marka uu rag dhex joogo waxa weeye adigu guud ahaanba cawradiisi intaa lagaba dhigo waxaa dee intaa ka dunaanaya uun dadkii isqabay oo horeynu usoo marnay xukunkoodu inuu gaar yahay waata aan soo aragnayba rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu aleyh haweenkiisa qaarkood inay mar wada maydhanayeenba markaa iyaga xad loo xadaynaya taasi asal ahaan maba jirto culimada qaar baa farjiga iyo kaba soo reeba oo ama karaha ka dhiga ama wax kaba sii adag laakiin axaadiida aan soo marayno kolley taas ma keenayso ee iyagu waa isu bannaan oo si dee intay iska arkayaan iyo inta iskaba taabanayaan xad oo shareecadu ay xadaynaysaa ma jirte waa wax isu wada bannaan guud ahaan wixii la isu diidayin waa xaaladii aynu soo maray waa xaalo xayd in la kulmo waliba wadcigii buu ahaa kaasna waxaa kaloo de dee markaa dubur oo kale iyo ama xag dambe la ysaga tago ama haweeneydii ugaba tago waxaan inta ahayni waa xaddaa iyaga xadima jirto laakiin dadkii kale bal raggii waa taas dumarkuna iyaga dhexdooda marka ay tahay ee laba dumara ay tahay xadiidkana waa ta inoogu sugan kollay inta cawrada lagu xadidaana waa intaasun oo waxa weeyaan intaa xundhurta iyo labada jirib udhaxaysa ee waxa weya ninkeedunba arki kara ee cid kale waxa weeyaan oo dumar iyo waxyaalaha caynkaasi iyagana cawray intaa uba tahay xadiidku bal markaa wuxuu keenayaa dee hadhow markay dumarkii iyo rag kol haddii labadii ama isku jinsiga ahaa nahyigani uba yimi labadaa kala jinsigaana iyada baabka taxriimku min baabi awla ayuu noqonayaa masaa-ishana xagga cawrada eegitaankeeda iyo taabashadeeda waa masaa-ilda axaadiisana ay ku timi ijmaacba bal waxa weeye markaas iyaanay markaa ruuxuna ruuxa kale cawradiisa arkin eegin taasba weeye haddii dee bal xaajo isdaweyn oo kale iyo waa umuuro amashahado iyo waxyaalo waa umuuro dee kolley istisnaa-aad baa wax kastaaba iska yeeshaane laakiin marka aanay daruuro iyo waxyaalo jirin xukunkiibaa kan ah <clears throat> xaggan kale xadiidka qeybtiisa dambena waa labadii ruux xataa labadii nin oo iyagoo mare keliya wadawaday jirkoodii wax kaloo udhaxeeyiyo xaayil kale iyo wax kala asturaya aanay jirin sidaa jirkoodu iskuma gaadho taasi wax banaan maaho dee kolley waxay keensanaysaaba ama waaba ilaalin la ilaalinayo oo shareicadii ay bal ilaalinayso wax alla wixii dadka xumi faaxisho xumaan in laguma dhaca kaba iman layd iyo sadde weeyaan baaba la horjoogsanayaayo xataa waxa shareecadii ay waalidadii fartay marka ay caruurtii toban jir gaadhaan in halkay seexanayeen loo kala duwo oo taas wafariquu baynahum fi lmadaajici markay toban gaadhaanba bal marka dumarkiina waa saas oo kale oo iyagoo wax udhaxeeyo kala asturaya aanay jirin maro keliyo ay wadahuwadaan jirkoodiiyo intii ay ahayd inaanay iskaba aragna ay isgaadhayso dee waxa weeyaan taasna xadiisku waa nahy nahyigana guud ahaanba labada meeloodba waa litaxriim weeye <clears throat> waa litaxriim bal marka walaa yufdi الrajul ilى الrajuli fi thawbi waaxidi walaa tufdi اlmarأaةu ilى اlmarأati fi thawb اlwaaxidi marka waana marka aan sidaan leenahay xaalad daruuro ama xaalo xaajo aana imanba markay rag iyo dumar noqoto khaasatan dumarka oo kale in dee raggii kolley markay noqoto ragga eegitaankooda uu dumar eegayo aan maxaarimtii ahayn oo ajaaniba arinku intaas maaha dee jirhkii oo dhan baa cawr uu noqonaya bal in badan oo ahlu cilmiga kamidi kafka iyo ama labadan kaf iyo wejiga waa in badan oo kaba mid ah soo reebeen oo bal markaa taasna waa xaalo kale eimaka waa dadkii iyagu isku jinsiga ahaabaa nahyiga kuba yimi kuwii kalea min baabi awlaba weeye waxadathanii haarun ibnu cabd llaahi wa moxamed ibnu raaficin xdثna بن أbي فdayk قال أخبرna الضحك بن عثمان بhda الإسناaد وقال مكان cwرة عرية الرجل وعرية المرأة معنaa waxa wey xadيثku waa xadيثkii un سند labaad baa soo noqday sanadka labaadna laba sheekh buu ka wada wariyey muslim waa haarun ibnu cabdillaahi iyo moxamed ibnu raafico ee dadkii asbaadaa ee siqaada raggoodii sare heerka sare joogay kaba mid ahaa iyo culimadii waaweyneyd labadooduba sheekh keliyay wada leeyihin waa ibnu abi fudayk waa suurtagal inaan soo marnay ma jasmin karo dee kolley maxamed ibnu ismaaciil baa la yidhaah maxamed ibnu ismaaciil ibnu muslim muslimkaas baa ina abi fudayga oo markaa waa aabihii ama aabi waxa weeyaan awowgii aabihii oo loo nisbeeyo de aad bu ugaba badanya kolley shaafici iyo axmed iyana sheekhoodiiba weeye iyo rag kale bal matala waa ninka atbaacu taabiciintii kamid ah, oo raggaasaana aanu u sheekaasaas labada imaam iyo rag kaleba sheekh buu uba ahaa haddaba ibn abi fudayk baa wuxuu ka warinaya daxaak ibnu cuhmaan oo markii horeba inoogu sugnaa horena aan u soo aragnay zayd ibn asrami cabdiraxmaan ibn abi saciid alkhudrina hore de waa k midkood baynu soo aragnay lakin waa riwaayo aqraan oo waa taabiciintii dhexe labaduba marka halkii ay ahayd in laa yanduru yanduru rajulu ilaa cawrati rajuli wala lmar'atu ilaa cawrati lmar'ati halkaas baa bedelkeeda maxaa riwaayadan dambe ku sugnaa laa yanduru rajulu ilaa curyati rajuli iyo ta oo ah wala lmar'atu ilىa curyat اmarأati xagga lafdigana cayntoo la kasriyey iyadoo la damiyo labadaba way ku dabdiyeen oo la yidhaha ilىa ciryat الrajuli iyo ciryat اlmarأati ama curyati iyo curyati laba idhaah waxaa kaloo ay kuba dabdiyeen luqa saddexaad oo ah curaya laba yidhaaho iyadoo cawro oo la taskhiiriyey ay tahay macnuhuna waa kaa hore un marka curaya la odhanayana waa cawra oo la taskhiiriye taskhiirkii cawro bal waa lafdigaasay ku kala duwan yihiin inta kale waa xadiidka imaka aan kala soo baxnay macnihiisana kolley aan waxoogaa yaroo kooban aan sooba sheegnay bal matalan taasna waa xaalada iyaga marka ay dadku dee si aan umuuraha loo tasaahushan fasaad baa kaba yimaada waxbaa kaba imanaya aan loo fudaydsan baa nahyigaasi uba yimi go-an xataa dadkii isku jinsiga ahaa oo xataa dumarkii dee dhici karto waxyaalahan kale fawaaxisha iyo zine ku dhicitaankeeda aan dhexdoodii loogaba boqonayn haddana waa tan imakaba aan arkayna adduunyada kuwa isku kaaftoomayba oo dee ay jiraan gees kalena horena dee kutubtaba way uguma sugnayd masale ay kaba hadli jireen oo isixaaq kaba cabiri jireen oo dee iyaga toodaas ma ahayd bal haddaba waxyaalaha waxa weeyaan un waa shaaricu cinaayada u cinaayoonayo asbaabaha kolley keenaya fasaad xumaani ay ka dhalanayso o dhan ka fogeyn uu kaba fogeeyo dadkii iyadoo ay tahtahay min sadi daraa'ic bay umuurahan yihiin xagga bal maala hadduu ruuxu keli yahay waxaa xukunku noqoto cawradii soo muuqata iyo bal taasna way inoo dambeeyaan oo abwaabbaa baa istaba socota baabu jawaazi liqtisaari maydhasho banaanideed baabkii weeye curyaanan xaal u yahay shaksigu isagoo qaawan fi lkhalwati meesha cidlada ee cid arkaysaaba aanay jirin uu kuba maydho isagoo qaawan taas banaanideed wey oo haddii uu dadex joogu ku dhex maydhanayo de haddii meel uu isku asturo oo de sanma adigu uu xidhan karaa aanay jirin waa ti aynu soo marayba dee rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu aleyh iyadoo maydhanaya meel saasa in mara loogu asturayo xadiis laba xadiis baynu kuba soo maray waana taa jawaaskeedii aan soo ogaanay marka dad dhexdeed hadduu kuwa maydhanayo dee waajib bay noqonaysaa cawrada asturitaankeedii ama tasaturkaasi waajib buu noqon hadduu meel cidlaa joogo uu qaalibanna ka aamin yahay irdad iyo dee taas inay cawradiisii kuba dhacda ama ay aragto bal isagoo dee waxa weyaan aan waxna guntanayn oo dharkii iska wada saaray inuu maydho taa jawaaskeed ayuu baabkeedii yahay xadiidka u daliilkaana waan arki doonaa kale waa xadiid dee waxa weeyaan la odhan karo sharcu man qablanaay amaba ahay وxadثna محamed بن رافع qال xadثna cabdالرزاq qال xadثna معmr عan hmام بن منبه qال أنه qاaل hmام بن منبه ba wuxuu yihi hada kani ma kii weeye xadaثna uu noogu waramay abu هurayرaةa abu هurayra kolley waa saxiifadii aynu hore usoo marnay axaadiid kaba mida kuwana ay noo dambeeyaan muslimna habkan unbu u raacaa markuu saxiifada xadiis kaba mida axaadiisteeda ah uu soo naqlinayo ama uu warinayo hadaadma ishaare waxay u tahay axaadiistan dee uu soo aroorinayo ee uu sheegayo walow dee mid ka kamida ah uun aynu arkayna halkan ee kuwo kalena aan soo aragna kuwana ay noo dambeeyaan marka haadaa kani oo waxaan aan sheegi doonaa ma kii weeye xadaثna uu noogu waramay abu hurayrata can muxamedi rasuuli الlaahi salى الlahu عalيه wasalam nebi moxamed uu noogaba waramay fadakara dakara faacilkeedu ama damiirkan mustatirkii hamaan buu noqon waana uslub uu muslim kuba wariyo hore aan usoo sheegnay bukhaari inaanu raacin dariiqadee had iyo goor mudarida kitaabka dhexdiisa kolba si uu kuba wariyo fadakara wuxuu sheegay axaadiia axaadiio macnaa xadiidkan laynoo soo wadaa saxiifada boqol iyo afartameeye xadiid kulansatay xadiidkii koowaad muu ahayn waa axaadiisii ka dambeeyee sanadka inta markii hore la sheegay kuwa dambena kii hore un ay kuba cadfanaayeen marka xadiid dhexuu soo naqlinayaayo si uu caddeeyo xadiidkani inuu axaadiis kaba mid ahaa sanadkana inaanu maqlin xadiidkan markii uu sheegayey ama uu ka maqlayo sheekhadiisiya laakiin xadiidka dee ugu horeeya sanadku la socday inta kalena way raacsanaayeen nuskadiina ismu wada raacina inbuu soo qaatee markaasuu habkan laba yimi uu ku cadaynayo xadiidkan inuu axaadiis kaba mid yahay fadakara axaadiisa minha axaadiisa waxaa kaba mid ahaa waqaala rasuulu llahi salى اllahu alayhi wasalam rasuulki ilaahay wuxuu uhi wowdan cadafkuna wuxuu kaba yimid dee xadiidkeena axaadiis kale ku cadfanya oo kaba horeyse kaanad waxay ahayd banu israa'iila reer banu israa'iil yaktasiruuna kuwa maydha curaatan xaarayin iyagoo qaaqaawan manaa reer banu israa'iil baa saa male arrintoodi iyo caadadoodu ahayd israa'iilna waa nebi yacquub ama laqab uu lahaa weeyo waa yacquub ibn isxaaq ibn ibraahim baa israa'iil la yidhaah dadkii isaga kaba beermayna waa reer bani israa'iil asbaad kuwa la yidhina awlaadiisii labiyo tobanka ahayd baa magacan asbaadna laba lahayd oo mid kastaaba qabiilo ayuu awow u noqday noqdaybeen haddaba reer bani israa'iil baa waxay ahaayeen sanay yeeli jireen iyagoo qaaqaawan ayay meedhan jireen <clears throat> waxaana suurtagala bal matalan markaas inay arrinkani shareecadoodii ay kuba banaanayd oo ujeeddadu nahyigan inaga laynoo diiday umuurahaas iyagoo dadka ay muuqdaan oo isu muuqdaan san oo kale cawradii inay muuqato inaanay iyaga jirin oo sharcigooda jaa-is oo kuba ahaa waa ixtimaal bacdigood ay leeyihiin waxa dhici kartaba inay may cisyaankoodii iyo mukhaalafadoodii ahayd wax bannaan aanay ahayn laakiin dee kollay qolooyinkaale waa arrinkani shareecadoodii baa la arkaa inaysan de aanay ka manci ahayn waxay leeyihin de nebi muuse waxaa dee waa arrintan waa ku diidi lahaa kuba inkiri lahaa ama waa kaba joojin lahaayo marka tan baa dee waxay dee tilmaamaysaaba si waxay iyaga meesha arrinkan aan loo diidin walow dee cinaadkoodii badnaaya mukhaalafadoodii baan ognahay haddaba taas baa xaaladoodu ahayd haddii la yidhahdo dee shareecadoodii way uguba banaanayd arrintan nebi muuse yeelayay waxaa lagu xambaaraya dee xishood iyo tanasi iyo waxyaala in isagu xaggiisa iskaba dhowrayay in xishoodkii badnaa ee dee xadiiskaba kuba yimi inuu dee ahaa kaana xayiyan sitiran ruux xishood badan had iyo goor isqariya jirkiisa aan dee muuqan gaaliban waa inta uu qarin karaya qariya ayaabu ahaa saa xadiiska riwaayadkiisa qaarkood iyo duruqdiisa qaarkood bay dhacday xadiiskan aan hayne haddaba waxay ahaayeen yaqtasiluuna curaatan kuwaasoo yanduru uu eegayo bacduhum barhkood ilaa sawati bacdin iyagoo isdhex joogayn markay meel biyo ay yimaadaan ayay intay marada iska dhigaan bay iyagoo is eegayaba ayay iska maydhan jireen taas baa xaaladoodu ahayd wa kaana muusa nebi muuse wuxuu aha calayhi wacalaa nabiyina afdal salaati wasalaam yaqtasilu mid maydha waxda waxaal uu kelidii yahay oo isagoo kelidii umaydhan jiray kolleyna waxdahu waa dee imika ismi macrifah waanay xaaleeyaan oo xaalunbaaba culimadu ay icraabaan kolley sababtuna waxa weeye un taas walow dee xaaladu ay nakiro kuba iman jirtay walow lafdigiisu uu imika mucaraf yahay macno nakiruu leeyahay ama wuxuu ku awilayahay macno nakiro macnaa waa munfaridan ayuu ku awilayahay kolley ibnu malikna matinga alfiyadiisa maca isagoo mithaalka soo qaatay waxda ka jtahid ayuu soo qaatayo in dee bal maala nakir ahaan iyadoo lagu awiirayo taas ay dhacayso yaqtasilu waxdahu waa xaala kownihi munfaridan oo markaa uu isagu maydhi u baahdo dadka waa ka dhex bixi jiray meel cidlo ah ayuu tegayey oon dadku aanay kuba arkahayn oonay dadka uba muuqan waa is asturayay weeye bukhaari bay kuba sugnayd inuu ahaa mid xushood badan is-astur badan bal masalan markaas saasuu yeeli jiray faqaaluu waxay yidhahdeen nimankii reer bani israael waa nebigoodii ay arkeen aayaadkii badnaaye ilaahay kuma xoogeeyey markii isaga loo soo dirayna cadaabkii iyo dhibkii haystay ee in inamadooda la gowrgowracayay hablahoodana dee ay khidmo iyo dee adeegitaan iyo waxyaala u baaqi yeelayeen ay uhaysanayeenba nimankii qabdiga ahaa faraxinadii oo kale iyo dee dhibta ilaahay kaga kor koryeeliyo wixii kale bay arkeenna falqa albaxri iyo adugu aayaadkaan la koobi karayn bay haddana dee dhib badan bay lahaayeen oo nebigoodii baa markaa waxay yidhaaheen wallahi baanu ku dhaaranay waa barhkood baa odhanaya ma yamnacu uma diidayo muuse nebi muuse an yaktasila inuu maydho macanaa maceena uu maydho oo waxaan u diidayu u dheeraanayo isaga keen qarinayo meesha aan ku maydhanayna inuu ku maydho u diidaya wax kale maahae ilaa anahu aadaru ilaa anahu isagu aadaru sheelo mid inuu yahay mooyaane wax kale uma diidayaan abu waa intifaaq fi lkhusiyatayn bay idhahaan ama khusiyada oo kale barhkood sababteeda ha kaba dhigeen dee dadka qaar kuba timaada in dee ay wax dilaacaan intaa kusoo dhow halkaasoo xidmaha qaarkii iyo halkan kuma soo dhaco tan dadka lagaba qalabo ah. ama de waa intifaaq kale uun ee waa arrintaa ceeb buu leeyahay waxaasaa u qarsoon oo taasuu qarinaya isayayaan lagu arkin oo waa hadee waa atbaacdiisii weye waa kuwii uu loo soo diray ee arkay aayaadkaas baa hadallada lahaa waxaasuu islaba qarinaya ilaa anahu adaru qaala wuxuu ihi markaa waa xadiidkiibu inoo socota rasuulka ilaahay baana dee abu hurayra inoogaba soo warramay wuxuu kaba maqlay fadahaba waa tegey nebi muuse maratan mar yaktasiru xaal uu maydhanayo uu doonayo dee inuu maydho wuxuu iyagii buu ka durkay ka fogaaday meel cidlo ayuu tegey isagoo isla maydho fawadaca waa dhigay sawbahu maradiisiibuu calaa xajarin dhagax korkii dhigay riwaayadka qaarkood baa waxaa kuma yimi markaa saas oo kale hadduu biyo dhexdood kuma maydhanayo ilaa uu biyo hadduu doono kuma qarsoomo maradiisa ma dhigi jirinba waa xeshoodkii badnaa iyo taas isu asturayay maradiisii baa wuxuu dul dhigay dhagax markaasuu maydhay markuu maydhay buu soo baxay is yihi maradii qaado waa taas fafara waa cararay alxajaru dhagaxii baa bithawbihi waa dhagax caadi ah lugayo waxba aan lahayn isagii maradii markuu kasoo baxay meeshii u maydha xadiidka dee daruqdiisa kale inoogaba sugantahay uu isidhi maradii qaado xidho ayuunbuu dhagaxi la cararay qaala wuxuu yihi tanjamaxa dee ixtimaal dee rasuulka ilaahay dee kolley abu hurayre haddii qaalada laga dhigana waa rasuulka ilahay buu inooga soo noqonayaaye fajamaxa muusa muusa orday biisrihi ama biatharihi isaga dabadii isrihi athari waa isla mid waa caqibahu waliba waa marka orad aada u badan oo ruuxa wax celinayaaba aanay jirin uu ordo taasba weeye fajamaxa musa biirih yaqulu xaal uu ku qawlayo thawbii xajaru thawbii xajaru isagoo taale thawbii ay acdimii isii thawbii maradayda maradayda isii oo dee mafcuul baa de adigu ficil aan ma maxduufa acdinii ama dee thawbii maradayda isii xajaru tana ya-dii xarfunidaha ayd baa xadfan oo de waa tan waxa weeyaan waa la xadfaa kol kol de khaasatan meelaha nidaha oo kale rabbi oo kale oo tan aan odhanayno haddaba in maradayda isiya xajar oo de wuxuu la hadlay isagoo ka ordaya uu cararay oo inay isagiiba imaka jamaad caadiya muu noqon waa kan ordaya kala cararay maradiisii oo taas baa keentay inuu si caqalka ama wax caqlila uu laba hadlo oo idhaha maradayda isii dhagaxow ushiisiina waa wataa waa daba ordayaan wuxuu kula soo orday xaggii nimankii reer bani israa'iil ay joogeen ilah baa subxaana watacaala ku beri yeelayaba xataa nadarat ilaa ay aragtay oy eegtay banu israa'iil reer banu israa'iil ilaa sawati muusa nebi muuse cawradiisii ayaabay arkeen dadkii weliba waxaa lahaa weeye qaaluu waxay yidhaaheen qaaluu waxaana yidhaaheen oo macnaa maradii ayaa waxa weeye waa isagii horta wuu soo arday markuu dhexdooda joogaa xadiis baaba dee taas ayuu joogsadayba oo waa tasay noo soo socotaba xadiiska intiisa dambe waayo hadduu orad un ku dhaafo oo iyagii haddana ka dhex maru kasii ordo kale waxaa dhici karta inay odhan lahaayeenba de waxa weeyaan aanay hagaag uhubsadeen oona yidhaaheenba waaba wixii aan ku sheegaynay waxba kama jiraanba markuu dhexdoodii yimi buu joogsaday waana inoo dambaysaaye xataa mandarad banu israaيil ilaa sawati musa qaaluu markaasa waxay dhaheen wallahi baanu ku dhaarane ma bimusa muuse kuma sugna min ba'sin wax ba'siya wax ceeba weeye imaka halkan ba'sigu shidada iyo cadaabka iyo waa ka u yimaada xarbada iyo imaka wax ceeba oo uu markaa muuse ku sugani ma jirto waxay arkeen bade min akmali khalq illahi inuu yahayba markaasay dhahen wax ba'siya kuma sugna idhahen faqaama alxajaru dhagaxii baa istaagay xataa nudira ilaah ujeedada hadduu dhaafo orodkii kuma dhaafo oo isna muuse aada uga ordaya waxaa dhici kar layd inaanay dee arrin yidhaaheen ama aanay waxagaagba u arkeen dhagaxii baa istaagay dee muusena waa joogsaday markaasay arkeen intaanu dharkiisiiba qaadan madax faqaama alxajaru xataa nudira ilaa la eegay ilahi ilaa muusa oo nimankii waxaan lahaa ay arkeenba qaala wuxuu yihi faakada oo waxa weeyaan de waa xadiiskiibaa inoo socda abu hurayra haddii qaaladan laga dhigana rasuulka ilah buu kala soo naqlinaya maha wuxuu xaggiisa kalaba yimi fa akhada wuxuu qaatay rasuul ayuu qaatay nebi muuse hawow maradiisii fadafiqa wuxuu gudagalay bilxajari darban waa darba garaacitaan buu gudagalay bilxajari dhagaxii uu garaacayo oo bacdu iska zaa'ide weeye kollay masarkaas baanan dee xajarkan wax nasbinayayba ahaa haddaan ficil qadaranana oo kollay khabarkii dee dafiqa ficilkan afcaal shuruuc kaba midana waa caadi inuun idhaha fa dafiqa waaxu gudagalay yadribu inuu garaacayo bilxashari kollay de ba'du zaa'id bay noqonaysaayo ma aaladii dee ba'du isticaano ma noqonaysa ma wixii wax lagu garaacayey ushiisu ku garaacaye waa wixii la garaacaye markaas waa mafcuulu bihigii fadafiqa wuxuu gudagalay yadribu inuu garaacayo darba garaacitaan bilxajari alxajara dhagaxii uu garaacayo oo dhagaxii buu ushii laba dhacay iyadna waaba arrin kale mucjizo isagina waa ka arrintani kaba muuqatay be oo dee kalaba carayo taas fadafiqa bilxajari darban qaala abu hurayrata abu hurayra wuxuu yihi kaleyna waa hamaan ibnu munabih ayaa inooga soo naqlinaya intani mucallaq ah sanadkii horun mutasil laba tahay wallahi baan ku dhaartee kollayna waana dee isaguna wuxuu xaggiisa ka ogaaday mahe waa cilmigii uu hayay ee uu rasuulka ilaahay xaggii kaba ogaade wallahi baan ku dhaartee inahu sha'niye bilxajari nadabun raad iyo calaamo ayaa kuba sugnaa bilxajari dhagaxii oo bilxajari maka waxaan kaba dhigaynaa khabar muqadamaan qowlka nadabun oo mubtade muahara aan kaba dhignay edebna waxaa la yidhaha waa nabarka aahaartiisa aharka nabarka ka hadha ama jurxiga kaba hadha ayaa nadab la yidhaha andaabiyana way kuba jamciyaan macnuhuna markaa muxuu noqonayaa inahu damiirku waa lishani iyo amarun inahu shani e nadabun waa ahar iyo raad iyo calaamo ayaa bilxajari kainun bilxajari dhagaxii kuba sugnaayo ushi uu laba dhacay waaba neec mucjiso kale de waa dhagaxa waxaani waana dhagaxaa dul dhigtay bal matalan dharkiisii dul dhigtay sooba cararay marka dambana joogsaday haddaba ushiibaaba iyadana malaa nooc kaleo mucjisaa calaamo iyo nabarro ayay gaadsiisayba waxa weeyaan dhagaxii oo nadamun ahar iyo raadiya calaamaha bilxajari dhagaxii ku sugnayd sitatuna ah, nadabkaan ka bedelayna un waa lix aw sabcatun ama toddoba calaamo oo raad oo usha markaa dhufashadii usha uu kuba dhuftay ka dhashay ayaaba dhagaxa kuba sugnaan darbu musa bilxajari bartana imaka khabar maxduufa ayaan waxa weeye maye wax mubtade maxduufa ayaan khabar ugaba dhigaynaa taa horena waxaan lahaa nadabun baa mubtadihii oo muakhara ah bilxajarna waa khabarkii oo muqadama oo tan markaa maxaan odhanayaa darbu musa bilxajari huwa nadabkaasna waa asarka iyo raadkaasna darbu muuse waxa weeye muuse garaacitaankiisii bilxajari alxajara dhagaxa uu garaacay oo nadabkan ama asarkan calaamadani halkay kaba timi dee waa taa aan idhina nadab waxaa la yidhaha waa jurxiga ama nabarkan calaamadan iyo raadkan kaba hadha taas baa la yidhaahaa ee waxa weeye waa muuse garaacitaankiisii uu dhagaxa garaacay ayaabay arrintani ay kaba timi bal waa taas waana arin weyn oo calaamo iyo mucjizo weyn oo nebi muuse ilaahay subxaana watacaala uu ku beri yeerayay bay ahaydba xadiidka riwaayaadkiisa kolley waa dambeeyaayoo dee waxa weeyaan bukhaarina waa soo celceliyaaba halkanna waa ku keenay isagoo cunwaankan oo kale udhigtay ama taa u daliishanaya ee axaadiid alambiya iyo halkaasna iyo tafsiru suurati markaa axzaab iyana waa ku soo celiyaaye bal waxaa yimi inay tan aayad ilaahay qowlki dee tafsiir ahaan weeye mahasabu nuzuul ahaan waa wax horeeye ilaahay qowlkiisi uri ya ayuha aladiina aamanuu laa takunuu kaladiina aadaw muusa fabara'ahu llahu mima qaaluu waa arrintan qisadan bay ahayd ha noqonina sa kuwaa nebi muuse dhibay ee ilaahay beri yeelay oo wixii ay ku sheegayeen ay dee ku sheegeen ee aadarudan iyo tan udradan ayaa ilaahay ka beri yeelay kuwaasoo kale ha noqonin oo nebigiina ha dhibina weeyo oo nebigiina ha dhibina marka aayaddaas arrinkan ilaahay subxaana watacaala inoo sheegay kuwaasi inay kuba dhibeen ee ilaahay ka beri yeelay waa tan xadiidka rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh inooguba caddeeyey taas iyadu waa mid xadiidkana maxaa kaloo inooguba sugan bal matalan ruuxu marka uu keligii yahay meel cidlo ama adigu dad un de waxa weeyaan un ila arko ildadii ay kuba dhacdo uu aamin kaba yahay inuu de inuu isagu waxa weeyaan maydho oo uu isagoon cawradiisi muuqato uu maydho taasi banaanideed waa inoogu sugan tahay laakiin arrinta jirtaa waxa weeye xadiidkani nebi muuse ayuu ka warramayo qowmkiisii taas oo kale nebi muuse si uu yeelayna waa inooguba sugan tahay arrinku markaa wuxuu noqonayaa sharcu man qablana dad inaga inaga horeeyey sharcigood kolleyna dee kutubta usuulka waabay dhigaan oo waxa weeya adilada la isku khilaafsan yahay markay sheegayaan ayay kusoo daraan sharcu man qablana kuba soo daraan umuuraha culimmadu raajax yeelaadna waxa weeye haddii dee umuur horta haddii wixii kutubtooda ku sugnaa kutubtoodii ilaahay baa inoo sheegay inay taxriifiyeen ay bedeleen oo waxyaalaha laynooga soo naqlinaye kutubtooda ku sugan iyada taasi inooma aha sharci inooma aho dee kii muxarafkaa ah iyo kii kale ayaa iskuma jira ee wixii inaga san oo kale laynoogaga warramee sharcigeenu uu kaba soo naqliye inoogu sugan kutubteenna ama qur-aankii ama xadiidkii inooguba sugan haddii xagga sharcigeenna aan hayno inkaas inagu aynaan ku camal falayno oo la nasakhayna sharci inooma noqonayo haddii dee xagga sharcigeenna uu ku soo arooray wax xoogeynaya oo kaa sugayaana iyada hadal la-aanba sharci buu inoo yahay waxaa markaa meesha soo hadhaya waana taa culimmadu halkaa adilada mukhtalafa fiihiga ay isku soo markaa arooriyaane shaygan inaga shareecadeennii axaadiistii ama qur-aankii baabu inagu inay iyagii lama faray ama ay ku camal falayeen inoogu sugan tahay sharcigeennii wax taa burinaya ama nasakhay ama wax sugayaana kuma sugna laakiin taqriirkan ama iqraarkan iyo xikaayadaasun baa ku sugan suuradaas ba weeye ta adigu bal matalan markaa ma sharci buu inoo yahay mise maahe bal markaa kollay tay raajax yeelaanuun kol haddii aanu xagga sharcigeena manceeyo oo joojinaya aanay jirin bal matalan de xikaayada loonoo soo naqliyeyna ama ammaantood iyo ama waxa weeyaan taqriir wixii laba sugayo kale ay tahay bal jaanibkaas ee waajaanibkay culimadu leeyihin waa lagama xujaysanaya lagana daliishanaya tanna taas baabkeed bay noqon oo markaa waxay noqonaysaa ee ruuxu markaa uu sidaa yahay keligii yahay inuu bal waxa weeye uu maydho keli de taasi way banaantahose isagoo meel balliya yimi meel rijaana ama taas oo kale bal aan dee cid uu markaa u muuqdaa jirin haddii kaleo laakiin ay dee loo dad ay u muuqanayaan marka waa inuu wixii bal intaa cawradiisa uu ku qarinayay uu xidhnaado un bay noqonaysaa kolley masalo kale ay halkan culimadu soo qaadaan oo ah markuu san oo kale uu meel khalwa ama cidla- a ah joogo oo kale cawradiisa asturitaankeedii kolley taasna haddaanay xaajo jirin xaajadu maydhashadii waa xaajo hadduu dee kaadiya waxyaalaha ufadhiisanayo waa xaajo qoyskiisii hadduu la kulmayo waa xaajo marka anay waxba jirin ee uxaaja iyo wax keedaan jirin haddana sida xadiiskiiba kuba yimi allahu xaqu an yustaxyaa minhu ilaah baa ku xaq leh in lagaba xishoodo inuu isqaawiyo unaan keligay baan nahay daraaddeed isu qaawiyo xaajana ma jirto kale taas waa dee shareecadu kolley way mancinaysaao xadiidkaasaa yimi ba dee ilaah baa aduu midkaayo keligi yahay muxuu yeelayaayo maxaa xadiidku kuba yimi kolley waa xadiidka asxaabu sunan ay wariyeen bukhaarina isagoo dee mucallaqa kitaabu dahaare uu kusoo aroriye waa xadiid bahs ibnu xakiim can abihi can jaddi allahu xaq an yustaxya minhu wey ilaah baa dee ku xaq leh in lagaba xishoodo bal markaa taas eh, lakin markay xaaja timaado xaajadna umuuraha sheegay baabay dee noqon iyada markaa de waa taa banaan weyo tani ay kaba mid tahay iktisaalkii kaba mid yahay bal markaa waxa weeyaan un kolley de inagaba waa la helaya waxa laga yaaba qowmiyaadka qaarkoodna waa la helaya daba dadka qaar tasahulkood in iyadoo markay meelaha isugu yimaadaan ba ama bad ha noqoto ama waxyaalo dadki iyagoo qaawana iska galaan lakin taasi de wax banaan maaha oo waa bed kol haddii meeshii waa taaynu soo marnay ruuxa kale in de haddii la leeyahay adigu kuma banaana inaad ruux cawradii eegto ruuxana inuu cawradiisii dee kashfiyo oo keenayso dadki kale inay arkaan taasi wax de isaga dembigiisii wayo ma banaano wey baablictinaa'i bxifd اcawrati hadakani baablictinaa'i waa cinaayadii ihtimaamkii loo ihtimaamayey bxifd اlcawrati cawrada ilaalinteeda oo cawradii de marka aan wax keenaya kashfigeedu aanu jirin in la asturo bal taas baabkeedii weeye وxadثna isحاq بن ibrahيm الxandliy ومحamed بن xatim بn maymuni جamيعا عan محamed بn bkr macnaha labadoodu ayaa waxay ka wada wariyeen محamed بn bkr ibn bursan horeynu usoo wada aragnay dadkan qaala wuxuu yihi markaa محamed بn bkr أخbarana بن jurayجin xa وxadثnii isحاq بن mansuri ومحamed بن raafici wlfظ lahma lafdiga inoo soo socday markii hore isحaaq بن ibrahim iyo moxamed ibnu xaatim labadaas buu sheekha muslim xadiidkan uu kasoo naqliyo sheekhyadiisii weeye iyaga moxamed ibnu bakrin ayaa sheekh u ahaa isaguna ibnu jurayj haddana sanad kalu ku laameexade dabadeed oo wuxuu muslim yihi isxaaq ibnu mansuur iyo moxamed ibnu raafic labadaas baa warramay haddaba lafdiga inoo soo socda waa lafdigoodii weeye lafdigoodii weeye marka qaala isxaaqu isxaaq wuxuu yihi akhbaranaa waa isxaaq ibnu mansuur weeye maha isxaaq ibnu rahwey maka wa ibnu raaficin xadathana cabdurazaq marka labadaba cabdurazaq bay ka warinayaane siiqadoodaa kala dunayd xagga taxamulka kayfiyadii taxamulkuna waa dee fari kolleyta udhaxaysay akbarana iyo xadathana cabdirazaq bay kala yidhin akbarana ibnu jurajin ibnu juraj markaa waa la isugu yimi oo qoladii horeba ibnu juraj baa sanadkoodu eeba matalan ay kuwan kula kulmayeen qaala akbaranii camr bnu dinaari anahu samica jaabir bna cabd llaahi yaqulu lama buniyat lkacbatu cمر بن ديناr wuxuu ka warinaya taaبiciga شhahيirkii caalimka ahaa jابر بن عبد اللahi waana صحaabiga جليilka ee ansaareed أxaadiثa badan ee kun ka badan ba lahaa lakiin xadiidkiisana marka la eego kacbada markii la dhisayey oo ah qabla البعثة ba rasuulka ilahi bicadiisii horteed weye waa markii markay qraysh isku qabatay cidda xajarka halkiisa dhigaysa ama xajarul aswadka ee dagaalba uu dhawaaday manaa dee waxa weeyaan wax kale may harsanayd dee dagaalamanba harsanayd ee khilaafkii habeena qaatay ay markii dambe dee nin oday aha kula teliyey bal inaysan iska da cid matalan ruux adigu bal matalan ay ka ugu horeeyo usoo galeen waliba kadin ay magacaabeen kasoo gala ay xakam dhigtaan rasuulkii ilaahayna uu noqday ee fitnadii iyo wixii dagaal kaba dhicila halkii uu ku wada suuriyey habyar oo aan dee markiiba aanu kasoo fikirin hubsan ee markiiba de adigu arrintii oo dhan dalkiina halkaa kuba baktiyey taas bay ahayd rasuulka ilahina waa qabla albictha jaabir markaa ma joogin baa leeno waa nooca ay culimadu ka cabiraan maraasiil saxaaba waa xadiid mursala macnaa ninkan saxaabigee warinaya waaqacada umuu joogin ma xaadirin laakiin muxuu yahay waa saxaabi oo hadduu taabici yahay dee mursalka taabicigu in badan oo culimada kaba mida ah iyo ahl alxadiid si guudba waa daciif agtooda haddaan wax xoogeynaya la helin laakiin saxaabadu dhammaan waa wada cuduul waxaa suurtagala ah rasuulka ilaahay in dib ugaba maqlay kollay xadiid daahirkiina saasuu ku yimi sanadkiisa maqal kuma sugna inuu cabaas oo joogay kaba maqlayna waa suurtagal kollay waxaa mursalka taabiciga loo celiyaa dee waxaa dhici karta ruuxii uu ka maqlay inooma joogo inuu ruux daciifaba ahaa laakiin halkan dee aamin baa taa lagayo xujo weeye mursalu saxaabiya lakin waa noocan oo kale marka aanu waaqacada soo gaadhin arrinta aanu u joogin saxaabigan xadiidka warinaya se xadiidka caashanu kuba soo marin xagga badulwaxyiga oo kale iyo ibnu cabaas oo kale xadiidkii dee tabat yada abilahab soo degitaankeed oo kale iyo kuwan wuxuu yihi adaba lama buniyat ilkacbatu kacbada markii la dhisay macnaha waa markii ay dooneen dee in la dhisay ama dhiskeedii la gudagalay ayuu dahabad nabiyu sala allahu alayh wasalam rasuulkii ilaahay baa tegey iyo wa cabaasun cabaas oo dadku dee laba laba iyo waa loo wada socday halkan laga dhisayo dee walow buuru aanay kaba dheereen laakiin haddana waxoogaa baa la yar soconaya halka dhagaxa laga soo gurayo haddaba nebiga iyo cabaas baa israacay oo adeerkii ah yanqulaani iyagoo soo guraya xijaaratan dhagxaan halkii dee buurihii ku dhawaa soo guraya sida dadka kaleba ay usoo gurayeen dhiska kacbadaanay usoo gurayaan faqaala alcabaasu cabaas baa wuxu uhi linabiyi sala allahu alayh wasalam rasuulka ilaahay ku yidhi ijcal yeel izaaraka maradan aada guntan tahay waa guntigaaga calaa caatiqika degtaada yeel min alxijaarati min ajli xijaarati waa dhagxaanta daraadood ama waa liyaqiyaka min alxijaara si uu dhagxaanta kaaga ilaaliyo dee waa tan kollay wixii dhagax oo kale haddaad degta ku qaadayso waxbaa la dhiga la isaga rasuulka ilaahayna waa maradan uu guntan yahay un malaa iyo de hadduu wax feedhaa kuba xidhnaayo wax kale mara kalu huwanaamay jirin markaasaa iyaguna waa sida yeelayeen oo dee iyaga waxaan dhib lamay lahayn dabet waxuu leeyahy dhagaxan aad degta saarayso si uu kaaga ilaaliyo kaaga ilaaliyo mar guntiga furo oo halkan garabka saaro si dee bal dhagaxan aada isaga dhigtid rasuulkii ilaahay fafacala uu falay markii uu falay walibana dee may soo gaadhin ba halkii dadkii waa marka ay wixii soo qaadayeenun ayuu fakara ilى اlardi dhulkii un baabu ku dhacay rasuulkii ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu aleyh walam yardab uma yarbeelayba ama miyardaboolmay wadamaxat waanay taagantay kor noqotay caynaahu labadiisii indhood ila samaa xaggiyo samada ayuu eegay oo indhihiisi ay u taagmeen uma qaama uu kacay rasuulkii ilaahay oo riwaayaadka xadiidka صaxiixa ba faqade waqaca maqshiyan calى اlard waaye isagoo dee lamiyardaboolayba ayuu dhacay uma qaama uu kacay faqaala wuxuu yihi izaari izaari wa acdinii izaari isii maradaydii aan guntanayey maradayda isii guntigaygii fashadda calayhi izaarahu hoos guntigiisii ama ayuu isku adkeeyey oo uu xidhay rasuulka ilaahi salawaat ullahi wasalaamu calayh ilaa rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu caleyh dee ma ahay inuu nebinimadani wax kusoo moodba una kusoo boodo intuu markii hore dhaqankoodii iyo akhlaaqdoodii iyo waxoodii lahaa markuu gaadhay un afartan ee waktigii waxygu soo gaadhay un in dee xaaladiisii un xagga kale loo rogay arrinku ma yahayne dee arrinkani xataa dee dhalashadiisii iyo ka horba calaamaad iyo sifaat baa muuqdo bal hooyadii xamligiisii ka muuqdo taas oo kale markii dambena rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu aleyh wuxuu koray isagoo ka dhowrsoon ilaahay ka ilaaliyo kaba xafiday akhlaaqdii jaahiliyada si guud dhammaantood qabaax iyo caadaadkii xumaay oo dhan ilaahay wixii iyaguna ay caabudayeen iyo asnaam iyo waxaasoo dhan ahaa ayaa ilaahay subxaana watacaala kaba ilaaliyo dhawaatii aynu soo marrayna maan ognahayba isagoo rasuulka ilaahayo dee sanado yaroo kooban un jiray oo reer bani sacad dhulkoodii jooga inay malaagii uba yimaadeen laabtiisa jeexeen ay wax qalbigiisii kasoo saareen ba taas oo kale la maydho qalbigiisii oo kale o bal matalan tani waa siyaanada iyo cismada iyo ilaalinta marka horeba xaaladiisu ay ahayd oo arrinkana loo diidayey dee riwaayaadka kale xadiidka kuba yimina waxaaba ahaa in dee isaga uu hadal maqlo la arko waktiyadii hadaladii ugu horeeyey uu maqlay oo shudda calayka izaarak maradaada xidho taas laguma yidhi bal dee waaqacadu hadday waaqaco kale ahayd waa suurtagal oo dee kutubu siyar kuba sugan waaqaco labaad oo kalena in laba dhirbaaxay oo dhirbaxay kuba dhacday oo taas oo kale oo de waa iyadoo arrintan iyo ficilkan loo diidaya adeerkan baana kula taliyo de waa dhabar si aan dhagaxani isagii aan wuxuu yeelin buu taas ba ahayd bal haddaba waxa weeyaanun waa nooca cismada iyo dhowritaanka iyo xifdigaas ee isaga la xifdiyey ee akhlaaqdii jaahiliya waxaas oo dhan ba lagala xifdiyey bay tani ahayd qala bnu raaficin fi riwaayati calaa raqabatika walam yaqul calaa caatiq halkan calaa caatiqiga bedelkeediba calaa raqabatika yidhi وxadثna زهير بن حرب qال xadثna روح بن عباadة qال xadثna زكريا بن اسحاq intaba waa rag aan soo wada aragnay qال xadثna cمر بن ديناr qال سمعت جابر بن عبد اللhi يحdث waxaan mqlay jابر xaal u ku waramaya أنa رasuul الlahi صلى الله عليه وسلم kana inuu ahaa ينqل mid نqliya maعahu waa qraiش maco de waa dadkaas cabaasya ay kaa mid ahayn iyo de qraiشhba dadkii ka qayb qatay ka qayb galay uun dhagaxa guritaankooda kacbada markii la dhisayay alxijaarata dhagaxaantu soo qaadaya rasuulkii ilaahay lilkacbati kacbada ayuu usoo gurayay usoo qaaday walxaal calayhi zaaruhu iyadoo hoos guntigiisii ama maradii uu guntanaa korkiisa uu yahay faqaala lahu lcabaasu camuh cabaas baa wuxuu ku yidhi oo adeerkii ah yabna akhi walaalkay inankiisiiyow law xalalta haddaad furtid izaaraka hoos guntigaagad maradun aada guntan tahay oo fajacalta wa aada yeeshid calaa mankibika garabkaaga ah korkii duuna alxijaarati waa taxta alxijaarati weeye dhagxaanta hoostooda maxay lakaana axsana saasaa fiicnaan lahayd saasaa mudnaan lahayd oo haddaan lawda shardiyo kaba dhigno haddii litamani laga dhigo oo waa isagoo taa ku tamaniyayo jawaab uma baahno markaas qaale wuxuu yihi jaabir baa odhanaya xadiidkuna waa sidaan soo marray oo maraasisha laakiin waa suurtagalba shawaahiba way kuba timi inuu rasuulka ilaahay dib ugaba maqlay faxallahu rasuulka ilaahay baa maradiisii u buu furay oo fajacalahu calaa mankibi garabkiisuu dul dhigay fasaqada lababa socone fasaqada waa dhacay maqshiyan calayhi xaal uu yahay isagoo la miyir daboolayba ayuu dhacay qaala wuxuu yihi famaa ru'ya lama arag bacda dalika alyowmi maalintaa dabadeed curyaanan xaalu yahay oo maalintaa dabadeed isagoo qaawanba lama arag rasuulka ilaahay salawaat ullahi wasalaamu calayh bal kolle xadiidku xadiid labaad oo aan tan ahayn laakiin macnahan leh ayaa inoo soo socda ama rasuulka ilaahay nahyigii ay kuba sugan tahay oo ummadda uu kaba nahiyey ficilkaas oo kale waaba kan xadaثna سacيid بن yaحyى الأmawiy qala xadaثna abi abi yaحya بن سacيid oo labadoodaba hore inu soo maray abihina kolley jamal baa lagu naaneysi jiray qala xadaثna cثman بن xakim بن cabad بن xunayfin الأnصariy waa nin adigu taabiciya ninkani taabiciintii raggii ugu yaryarayn ayuu kaba mid yahay waana nin ansaara kolley ninkan kale uu kaba warinaya ana adeerkiiba weeye qaala wuxuu yihi akhbaranii waxa ii waramay abu umamata بن سهل بن حنayف abu umama ibn سhl بن حnayf kole سhl بن حnayf iyo dee ninka e, cabad بن حnayf iyo asxaabtii rasuulka iyo ba weeye abu umamana waxa laba de ay culimadu inoo soo naqliyaan waktigii rasuulka inuu dhashay oo aragti aragtibu leeyahan waayo qaaliban dadku markay caruuri u dhalatay rasuulka ilaahay bay ukeyn ugeyn jireen oo dee ama taxniigiisi iyo tabriigiisi iyo ducayntiisi taa iyagoo doonaya markaasna waana dee saxaabigan ansaareed sahl ibnu xunayf ayaabay reerkii reer beder kaba mid ahaabaa dhalay waxaaba la yidha adigu dee waktigaa rasuulka ilaahi qabla wafaati bisanatayn iyo dhalashadiisu ahayd kollay kunyadiisan buu aada iyo aad mashhuur ugu yahay oo de waa ninkaas aragtibalo xagga haddaan ka egno saxaabi buu yahay walow riwaayaatkiisu rasuulka ilaahi wuxuu ka wariyaa mursaluun ay yihiin oo xagga taabiciinta un uu laba mid yahay ee riwaayaad uu irsaaliyeyna way jiraan magaciisa laakiin waxay yidhaaheen ascad baa la yidhaha culimadu waayo hooyadii ama awogii hooyo ayaa wuxuu ahaa صaxaabi dee is hore dhintay oo dadka ascad ibnu zurara ascad ibnu zurara oo dee sanadii koobaad ba dhintay oo dee صaxaabadii hore rasuulka ilaahaynaba ahaa kaas baa xagga hooyo awowgii ahaayo markaa magaciisiina ascadna waa lagu magacaabay kunyadiisana isaga abu umaabo la odhanayay awowgii waa loogu kunyooday bal waxaan leenahay aragtidaasuu leeyahay marka muxuu yihi can msr ibni mkrama صaxaabi buu kaba warinaya kaloo qraish ah msr ibni mkramo qaale wuxuu yihi mswr aqbaltu waxaan soo qaabilay oo lasoo qaabilay anoo wada bixajari dhagax manaa dhagax buu soo qaado kollay malaa wuxun baa meesha lagu dhisaya ama lagu qabanayay dhagax baan lasoo qaabilay waa rasuulka ilaahiy xaggay joogeen axmilhu <clears throat> markaa dhagaxaasoo axmilhu aansido oo haqiilin culus kollay axmilhuna waa nacti ystailidna waa nactiunoo inta markii hore jumlo xajarkiida ay nactigiisa tahay ee jumlo nacti lagaba yeelay ayaa haddana ism mufrad yimi oo bal markaa taasi waxa weeye un kolley dee ma qur-aankana habay kuba sugan tahay halkana waa taan ku aragno oo bqowmin <clears throat> yuxibuhum wayuxibunahu adilat cala lmuminiin oo kale iyo marka labada waxaan lena waa nactuna lakin axmilu de waa jumla sailina waa mufrad dhagax baa wuxuu jira aan siday buu leeyahay culus wacalaya korkaygana waxaa izaarun waa hoos gunti ama waa waxa uu guntanaayo khafiifun khafiif ah qaala wuxuu ihi miswar fanxalla waxaa furmay dhagaxii weynaana waa sidaa ma qabsan karayo dhagax waa culisiyo labadii gacmood buu ku sidaa guntigii ayaa ka furmay marka de wax uga hooseeyaana mama jirine fanxalla izaari wamaci walxal maciya macayga alxajaru dhagaxii yahay lamasadec markaa maan kari bu ihi an adacahu meeshii iska gaadhsii buu lahaa waa culus yahay markaa inan dhigo maan karinba xataa balagtu bihi ilaan laba gaadhay ilaa mawdicii meeshii aan kuba waday faqaala maradna ka dhacday faqaala rasuul llahi salى اllahu alayه wasalam rasuulka ilaahi baa wuxuu ku yihi irjic laaban oo ilaa sawbika maradaada dib ugu noqo fakudu qaado walaa tamshuu curaatan idinkoo qaaqaawan ha soconina oo idinkoo qaaqaawan dee dadna waa dhex jooga bal waxaan leenahay marka ani xaaja jirinna xataa keligii hadduu yahay o aqalkiisa dhex joogo dee qaawani inuu ku socdo ama uu isqaawiyo taas ma laha waa haddii xaaja ay jirto uun idinkoo qaaqaawan ha soconina ayuu yihi rasuulka ilahi nahyiguna waa litaxriim waana taan markii hore aan sooba aragnay bab ma yastatiru bihi liqadaءi اxaajati bab bayaani ma kii balbaadkii caddayntii weeye yastatiru ruuxi uu isba asturayo oo bihi isaga uu isku asturayo macnaa waxyaalaha bon weeye in la iskuba asturo liqadaءi اxaajati xaajada gudashadeeda kolley matigay taasi ii taalaa sharax baabutasaturu cinda albowl baa taale waxa ay ujeedadu ay tahay un bal wuxuu u baab yahay dee inay dee bal masalan ama ruuxii dee waa wixii laynoo jideeyey laynaga dalbayey layna farayeyba oo markaa uu ruuxu xaajadiisa gudanayo kaadiya wax lamida u fadhiisto inuu is-asturo dadka indhahooda iskaba qariyo bal taas buu baabkeed yahaya waxyaalihii dee bal iyadana laysku asturayay un wax kamida sheegitaankeed xadaثna shaybaan بn faruka cabd لlahi بn mحamed ibn asmاء الضبaciy qaala waxay yidhaaheen labadaa sheekh ee muslim leeyo horeba aan usoo aragnay labadoodaba xadaثna mahdiy wahuwa بn maymuni qala xadaثna mحamed بn cabd لlahi بn abi yacquba عن الحسن بن سعد مولى الحسن بن علي عن عبد الله بن جعفر قال أنه قال bal سندka intiisa hore labada sheekh ee hore mسلم iyo ninkan u sheekha mahdiy bnu maymuun oo isaguna iqa ah dadkii atbaacu taabiciinta ugu waaweynaa kamida ah ficlanna weliba dadkii taabiciinta ugu yaryaraa waa la mucaasarooday isku waqti bay ahaayeene saxaabo uu arkay baan jirin horaynu usoo aragnay caawa waxaa jira saddex kalaa kasii dambeeya sanadku walow khumaasiya dee laba ninba halka hore ku wada jiro siman eh mid waa maxamuud ab maxamed ibn cabdillahi bn abi yacqub ninkan layna yidhi waa nin iqa oo ninkan mahdi ibnu maymuun bay isku dabaqo yihiin oo markaa riwaayadan mahdi uu moxamed ibnu cabdillahi kaba wariyey min baab riwaayat alaqraab bay noqon kolley muslimna xadiidkan buu ku leeyahay ama laba xadiis buu horta ku leeyahy baan ujeedaa mide waa kan aan hayno e laakiin kan naftiisa isagoo inta dee waxa weeyaan qaybu un ah aan dhamayn ee inta soo horeysa wakana axaba iyo waxa ka dambeeya anay laba soconay inta hore ah sirtaa rasuulka ilaahi iyo waxa uu usiraystay ayuu kitaab afadaail xadiidka naftiisa muslim kusoo celiyay waa xadiidkan oo qayba ayuu soo celiyey sanadkuna san usoo noqon doonaayo markaa iyo bal xadiid kale kasii dambeeya labada xadiid oo isaguna kollay reera iyo ka hadalkood ahaa ayuu kitaabkan muslim ku leeyahy xadiid baa markaa mukarar ah sheekhiisan isagu xasan ibnu sacd waa nin taabiciintii kaba mid ah oo isaguna iqo ah lakiin mslim xadiidkan unbuu ku leeya mid kale kuma laha se maxaa jira markuu xadiidkani soo noqdo halkaa fadaa'ileen sheegayno ee intan bal matalan rasuulki ilaahay inuu qaaday maalin oo uu war wax u sheegay sir ahayd intaasoo intaasun soo noqon doonte waa ku jira markaasna sanadka xadiidku waa soo noqday markaasna lakin wax kaluu ku leeyahay ma jira ninkan mawla xasan ibn calina waa de adigu mawaalidii reer bani hashim ama xasan ibn cali ama cabd llahi jacfar ibn abi alib oo rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu aleyh dee ba in adeerkii ruma jacfar ibn abi aalib baa dhalay waana saxaabi rasuulka ilaahi salawaat ullahi wasalaamu aleyh waa kamid axaadiis inoogaba xafiday waqtigii rasuulka haba yaraado kolley waana cumriyeyo in badan buu rasuulka ilaahi kaba dambeeya waxaaba yidhaha siddeetankii hijrada ayuu dhintay baa la yidhaahaa isagoo dee markaa da'diisi hadday siddeetankii hijrada kolley dee meelahaasun bay ahaanaysaa waayo kolley wuu yaraayo waktigii rasuulkii waa yaraa sanad la baxday caam aljuxaafo mal hadee isaguna maka ayuu kuba dhintay eh? waktiyadii xajka odaad aada u weyn oo kaas xujaajta in badan oo kaba mida qaaday bay caam aljuxaaf uma yidhaaheen oo de liannahu jaxaf alxujaaj bal sanadaas bay dhimashadiisu ahayd oo cabdillah bn jacfar kolley waa saxaabi macruuf oo mashhuur ah ahlubeytkii rasuulka ilaahi kaba mida ajwaadii carbeedna kaba mid ahaa qaala wuxu uhi markaa saxaabigaasi ardafanii rasuul الlahi salى الlahu عalيه wasalam rasuulkii ilaahay baa ifuushiyey xaggiisa dambe waa ifangeliyo macnaa wuxuu u qaadee baqal bay ahaydna xadiidkay ku timi duruqdiisa kale muslim yaanay kuma sugnaan baqashii uu fuushanaabaa rasuulka ilaahay ku qaado xaggiisa dambe daata yawmin khalfahu xaggiisa dambe uu isaaray macnaa ardafani arkol haddii khalfahu ay taalo walow haddii khalfahuna kollay lafdigu ficilku uu keeni laha arkabani khalfahu dheh wuxuu ifuushiisiiyey xaggiisa dambe oo baqashii uu fuushanaa ayuu isaaray neefkuna hadduu karayo laba iyo saddex inay fuulaan uu karayo wax madooqo shaqo ugu sugan aanay jirin rasuulka ilaahay marar kala duwan bay kaba dhacday oo shay jaa-isa weeye faasara uu xusiraystay uu hoos ahaan iigu sheegay weeye ilaya aniga xadiian xadiid kole xadiidku dee umuurahan dee shareecadii taasi kumay sugnayn oo dadkii ay ahayd in la gaadhsiiyo waxyaalihii dee dadku ay ogaadaan inay ogaadaan ay ahayd ee la gaadhsiinaye mu ahayn waxbuu ii siraystay xadiidkaasoo la uxadiu bi aanan ugu waramayn axada min annas waa la weydiiyey wuxu uhi may ilaa rasuulka ilaahay la kulmana cid uma sheegaya axad dadka ka kamida aanan u sheegeyn ayuu rasuulka ilaahay oo sahaan igu sheegay oo ii siraystay intaasi waa intay noo soo noqon doonta haddii a la idhaha kitaabulfadaail kusoo noqon doonta intan dambe ma soo noqonayseen wa kaana waxa ahaana axaba ma loogu jecel loogu jacayl badayay istatara bihi uu isku qariyo rasuul llahi salى اllahu alayh wasalam lixaajatihi xaajadiisa oo rasuulkii ilaahay markaa uu xaajo gudanayo waxa uu indhaha dadka iskagaba qariyo dee kaniifyo iyo waxyaalahaasna may lahaynba gaaliban oo xadiidka ifkigaba inoogaba iman doonto walow markii dambe ay samaysteen xadiidkaa ifkigu sanadii shanaad iyo waati lahayd qabla an natakida alkunufa caaisha ay bal masalan haddaba rasuulka ilaahay wuxuu markaa uu doono inuu xaajo guto wuxuu isku asturo wixii ugu jeclaa xaajadna waa bowlkiiyo wixii laba midkaa xaajada insaan hadafun hadaf hadaf waa wax kastoo murtafic oo dhulka kaba sareeya ruuxa dee markaa muuqaalkiisii ama dadkii kaba qarinayo taasba weeye oo hadaf martafaca min alard hadduu ciid yahay hadduu wax kale yahay adu waa waxaa dhulka kaba sareeya o dhan baaba hadaf makaalkan u noqon aw xaaishu naklin ama xaaid iyo gidaar bustaanka dee basaatiinta ama timirtiiyo waxyaalahaas oo lafdiga uu inoo soo socdaaba iyadoo laynoo fasiri doono xaish iyo xash iyo xush intuba xashun ama xushun waa isla macnuun baaba laleeya ay yahay waana ta inoo dambaysaba tafsiirkeeda oo ruwaadda xadiidka mid ka mid kamida ah fasiraye adugu wixii rasuulka ilaahay dadka markaa uu fadhiisto aan muuq dee isaga muuqaalkiisa qarinayey dadka ishooda kaba qarinayey ayuu ahaa waxa uu ugu jecel yahay oo wax dhici karta inuu jirkiisii qayb u qarinayo intii kale aanu qarinayn ma dooran jirin rasuulka ilaahay dee waxa weeyaan waxa ayaa waxa ugu jeclaaba waa hadafka ama waxyaalaha murtafice dhulka kaba sareeya ee markuu weydaarto dadkii kale indhahoodii kaba qarinaya ama xaa-id iyo dee bustaan nakal oo kale sia gidaarkeeda saa wareegsan oo kale iyo waxyaalahaas hadafun aw xaishu nakna qaala bnu asma in asma wuxuu yihi fi xadiiثii ku yihi waa cabdullahi bn moxamed ibnu asma yacni xaa-ishu wuxuu ula jeedaa xaayada nakrin waa nakle xaa ayuu ulaba jeedaa xadiidka tay nooguma sugani waxa weeye waa istixbaab listitaari cinda qadaa اlxaaja ama meel hoose ku dhaadhaco gudan iyaduba waxay noqonaysaa wax ruuxii astura qaa'id ba halka magacuu gaba yimiba taas bay ahayd waa makaanka godan ee dhulka kamida ah. marka horeba qaa'id la odhanayay waxaan insaanka ka soo baxaya waa qaaliban meelihii lalaba tegayey markaasaa magacii meesha la siiyey ama ha noqote waxaa taagan ee dee dhulka kaba kacsan ee ruuxa qarinaya ama xayda haba noqote adugu waa wixii asturayay un e bal masalan ruuxa indhaha dadka ka wada qarinaya taas bay tahay aweyne wuxuu leeyahy waa sunno mutaakida dee inta uu helayo ruuxu ay taasi u suurtagal tahay waxaana jirta xadiidku waata an yihi waa inoo soo noqon doonaa isagoo laakiin qeybu inoo soo noqon doonaa intan dee aynu dahaaro ku jirna halkan uu kuba dhaafaya walow muslimiinta badan axaadiista aanu ikhtisaareen waxaa kaloo jira xadiidku kollay fawaa'idiisuna ama intan waa kaba dheerayd ee imaam axmed iyo qolooyin kaloo la wadaagsaday bal imaam nawi riyaadusaalixiinka waa kusoo naqlinaya riwaayadaas be waxaa kuma sugnayd oo ibnu jacfar warinayo xadiidkan kuma warinaya arrin kaleo iyadna dee calaamtii nubuwada aan kuma tirinayno rasuulka ilaahay maalin maalmaha ka kamida ah, iyadoo arrintiisu ay taa tahay xaajadiisina uba socdo inuu galay xaaishu naklin ama meel beera uu galay meeshii beerka ah beerta ahayd waxaa kuba sugnaa awr kan laguma dhaamiya naadix ba ahayd waa awrtan laguma dhaansado awrkiibaa rasuulka ilaahay markii uu arkay ayuu reemayba sawd baa lagaba maqlay waanu ilmeeyey waanu ilmeeyey rasuulka ilaahay baa salawaat ullaahi wasalaamu aleyh utegey ku dhawaaday tawaadiisa iyabuu masaxay halkaa ah intaa dee korkiisa ama kurskiisa iyabuu gacanta mariyey markaas baa wuxuu ihi rasuulka ilaahay awrkan yaa in dhalinyaro ansaareed baa u yimi wuxuu ihi anigaa leho eetuu ihi ilaahay kaga cabsada bahaa-imtan bahaa-imta caynkana wuxuu iga cabanayaa anaka tujiicuhu watud'ibu inaad gaashaysiisid shaqadna aad ku dhibtid e shaqadii waad ku badisa waad ku dhibtaa waxa alif hagaagsannama sida waan gaajaysiisa taasuu iga ashkatoonaya bu ihi taasuu iga ashkatooday waana kan u gartay rasuulka ilaahi iyo salawaat ullaahi wasalaamu aleyh markuu arkay buu ilmeeyey waa ka sawd lagaba maqlay rasuulka ilaahina waa kaa u deetu ihi wuxuu de wuxuu iga ashkatooday ama ugaba ashkatoonaya inaad gaajaysiisid aad sidee bahaa caynkana aynkana ilaahay kaga cabsado ujeedadu hawshana ha ku adkaynao de wax iyaga mashaqo iyo dhibi ay ku sugan tahay ha ku xambaarina oo ha ku dhibina de hana gaajaysiisinina oo dee hadday tahay cuntadoodi iyo calafkood iyo biyahoodba u ogaada weeyaan oo ilaaliyo uba dhowra waa arrin kaleo iyadna xadiiska duruqdiisa kale muslim inooguma sugna lakin kuma sugnanta balintaa de imaam filaya riyaadka waa kusoo naqlinayabe arrin kaleo dee xadiiska inooguma sugan oo ah bal bahaaimta iyo xayawaanka in la dhowro labadan xaale arrimood ee uu kala ashkatooday oo ahaa camal iyaga ku adag iyo ama hawsha in laguma badiyo mashaqo iyo madara ay markaa taa uguma sugnaato la daariyeen iyagu oo wax nooluna way daalayaan oo ay rafaadayaan iyo in la gaajeeyo bal markaas la si aan la ogaan xaggaasla lama ogaan alfigii si aan lagaba warhayn in lagaba dhowro baabu inama almaau min alma baabu inama almaau min alma ay baabu bayaani baan iska bayaani qowlihi salى الlahu عalayه wasalam inama almaau min alma wuxuu u baabaysan yahay rasuulki ilaahay qowlkiisii uu yihi inama almaau biyuhu waa biyaha waajibitaankooda ay waajibayaan bal xadiidkaan saa kuma fasire waa inoo iman doontaa tafsiirku waa biyaha horena waa maydhigii la maydhanayay min almaai biyaha ayuun bay xaggooda ka ahaadeen oo markay dee biyo yimaadaan biyaha dambe waa manidii mani ay soo baxdo ayaa ay waajibayaan in la maydho walow dee xadiidku marka janib laga eego labada macneen u arki doono mid ahaan aan eegno mansuuk buu noqona lakiin baabka caawa axaadiian un baan ku hayn doonaa casharka ka dambeeya ayuu inoogaba bilaabmi doonaa axaadiistii kale dee ta nasakaysa inoogaba bilaabmi doonta haddii ala idhaha insha allah وxadثna yaحya بن yaحya yaحya بن ayub وqtaybaة بن xujr waa afar sheekoo mslim leyo aynu hore usoo baranayba markaas waxay yidhahdeen afartoodaasba ayaa horta u wada waramo qaala yaحya بن yaحya aخbarana وqaala الآkخaruna saddexa kale iyagu waxay yidhahdeen xadaثna ismaaعiil mana waxa weeye dhammaantoodba ismaaعiil بن jacfar bay ka wada wariyeen cibaaradooda ama siiqadaasaa kala dunayd oo midna aخbarana buu yihi saddexna xadaثna bay yidhahdeen wahuwa ismaaعiil kana ibnu jacfarin tanna wuxuu laba yimina horeynu usoo ogaanay oo ah riwaayadii baanay kuma sugnayn sheekhadiisa uu kaba maqlay iyadoo nasabkiisa ama aabihii la sheego ismaaعiil keliya ku gaabsadeen ismaaciilna de waa lagu qaldami karaa ishtibaahba iyo irtibaas baa iman kara si loo garto ayuu muslim ulaba yimi maanta isagaa la yimi oo waayo ragga hadalka yidhi waa sheekadiisii wahuwa ibnu jacfarin can shariikin shariik yani ibn abi namirin shariikna mau dhicin kitaabka ama riwaayada kuma sugnayn isagoo mansuuba markaasaa dee si loo garto shariigani kuu yahay <coughs> ayaa wuxuu raaciyey hore anan usoo aragnay shariigan waa nin saduuqo halkii xadiisyadii israayo ootan kusoo aragne yani ibn abi namirin can cabdالرaحman ibn abi saciidin الkudriy can abih abi abu saciid الkudri waa ti marka dhaweyd baan soo hayna cabdiلرaحman ibn abi saciid sharikna horeynu usoo aragnay isaguna waa sqaaru taabiciin waayo isagoo anas ibn malik wax ka warinayaan soo aragnay qaala wuxuu yihi marka abu saciid الkudri kharajtu waan baxay maca rasuuli الlaahi salى الlahu عalيه wasalam rasuulki ilaahay maciisaan baxay yowma اlisnayn maalin isniineed ilaa quba-in waa quba ayaan u baxnay oo de waa halkii markii ugu horreeyena rasuulkii ilaahay habeena joogay bas ugu horreeyena uu kaba asaasay maantana de ay waxa weeya fadliga gaarana laba le xujaajtu ay soo siyaartaan marka ay madiina ziyaartaan isagana laba tago ee kolle culimadu markay raajax yeedhaan waa in la tadkiiriyo oo san daraaddeed baan u sarfinayna haddii la ta'niisiyo ismigu mu'anas yahay ilaa qubaa ayaan odhan lahayna ilaa qubaa-in xataa idaa kunaa markan ahaanay oo rasuulka ilaahay bay la socdeen maalintiina waaba maalin isniineed bay ahayd abu saciid iyo dad kalea la socday marka wuxuu ihi xataa idaa kunaa markan ahaaneen gaadhnay aan ku sugnaanay fi bani salimin waa reerkii ansaareed ee halkaa degayay oo laba reer oo ansaareed oo aws labaduba ah ayaa iskaga dhowaa halkaas guryahoodu ay ahaayeen iyo xaafadahoodu waa banu salim ibnu cawf iyo camr ibnu cawf haddaba reer bani salim markaynu joogno xaafadoodii iyo halkii dee degaankoodu ahaa ayuu waqafa rasuul الlahi salى الlahu عalayه wasalam rasuulka ilaahay istaagay calaa baabi citbaana citbaan ibnu malik oo hore aynu usoo aragnay kitaabulimaan baan kusoo maray axaadiistii rajahay ay kuma sugnaayeen citbaan ibnu iyadoo gurigiisa la yimi oo rasuulka ilaahay dad kalena ay la socdeen oo dadkiina ay soo urureen oo uu halkaa gurigiisa dhexdii isagaa yidhi ii kaalayo meel iigu tuke uu kuba tukadayo bal markaa hadalla iyo waxyaalana dee bal markaa ay dhaceen baynu hore usoo aragnay xadiis dheer be hadaba kanintiisii buu istaagay fasaraka bi waa qayliyey macnaa u dhawaaqay rasuulki ilaahay fakharaja waa soo baxay dee rasuulki ilaahay baa u dhawaaqaya waa soo degdegay markaas uu soo baxay yajuru xaal uu jiidaya izaarahu waskantigiisa oo macnaa degdegii uu degdegayey ayaanu hagaag maradii u xidhan maaha inay cawradiisii muuqatay ee hagaag baanu uba guntanoo isagoo malaa dee faraqiisiiba dhulkii uu jiidayo ayuu sooba baxay welibana waxaa inoo soo socoto riwaayada xadiidka waa xadiidkan riwaayadka markaa inooguma soo socota rasuulka ilaahay salawaat ullahi wasalaamu aleyh waxna xadiid kolley waxaan filaya xadiidka abu saciid alkhudri uun walow aanu isagu magacowneyn in dee madaxiisa ay tima ka teexayeen oo dee uu si wuxuu imaka biyo isku soo rogay uu soo maydhay ee calaamadaasna muuqatay waa qariino faqaala rasuul الlahi salى الlahu عalayhi wasalam markuu xaaladiisa arkay siduu kuba soo baxay deg dega iyo khaasatan de hadduu ninkaa damba markaan kuba fasirano waxa weeyaan timahan dee mad biyahan dee martalan kaga tiixayay ee madaxiisan qoyan ayaa wuxuu hi acjalna rajula ninkii waan dedejinay ninku macnaa ficliya waxyaaluu samaynayay haweenadiisii malaa laba kulmayo wataa waan soo dedejinay faqaala cutbaan cutbaan ba wuxuu yihi ya rasuul الlahi rasuulki ilaahay ow ara-ayta bal waxaad kaba warantaa arajula nin yucjalu la dedejinayo ee arrinkani waa xukum shareeco iyo waxyaalo umuuro laga xishooda maayo waayo cilmi buu faa'iideysanayaa can imraati haweenadiisii laga dedejinayo walxaal lam yumni kulankii waa dhacay oo ilaajkii haddaan eegno waa dhacay laakiin wax maniyi aanay iman maada calayhi maxaa korkiisa ah maxaa korkiisa ah taas buliya ku waajibaya qaala rasuul الlahi salى الlahu عalيه wasalam rasuulka ilaahay wuxuu yihi inama almaau <clears throat> inama adaatu xasri weeye bal markaa haddaba inama almaa inama yajib lmaau biyuhu waxay waajibayaan oo maha xaalo kale khaasatan baabkan dee markay noqoto jimaaca weeye biyuhu waxay waajibayaan oo ruuxii inuu maydha ay waajib kuba noqonaysaa min almaai wa min ajli lmaai waa biyaha kale kaba imaniyo xaggooda markaa inzaal dhaco mani soo baxdo markaas ba ay inuu maydho iyo ruuxii waajib ku noqonaysaa ee haddii a dee jimaaciba dhaco laakiin aanu wax ka yimi aanu jirin marka waxay noo soo socota inuu weysaysanayo iskaba maydhaya laakiin dee hadalku intaa inooguma dhamo waa wax inoo soo socdee bal lafdigan aan eegno horta walam yumni iyo walam yamni oo ya-da la fadxiyo kollay luqa ahaanina inawowi waa soo naqlinayaa ficilkan bay leeyihin amna yumni oo waa luqada ugu fasiixsana fara-aytum ma tumnuuna suurat lwaaqica wata kuba sugan iyo manaa yamni iyo mana yumani intaba waxa weeyaan luqa waa luqaad jiraba inama alma min alma bal xadiidka dambaan yar gaadhaya iyadoon leeyahay baabka baab baa ka dambeeya haddii ala yidhah lakin casharka intan horaan kuba gaabsanaynaa ujeedadiisu maan wax kasii caddayn doonaa xadaثana haarun بn سacيid اlayliy qala xadaثana بn wahbi qala akbaranii cmr bn الxariث عan ibn شihaabi xadaثahu ana aba salamta ibn shihaab baa cmr bn xariث u waramo wuxuu ugu waramay أن abا سلمة بن عبدالرحمن xdثه عن أbي سعيد الخdري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنه قال إنما الماء من الماء waa lfdigan imakaan kaba soo baxnay bal xadيثka drqdiisa iswada raaciyo mar un baan dee tayar wada qaban doonaa xadaثna عubayd للh بن معاad بن العنbري qال ama baabkaan uga jeeda xadيث kaliya drqdiiba maahe xadaثna المctamir qal xadaثna abi abihina wa سlayman de mctamir ibn سlayman ibn darkhan weeye سlayman taymi qala xadaثna abulcalaa ibn shakir abulcalaa ibn shakir waa taabici kolley marar kale inoo iman doonaa yazid ibn cabdillahi ibn shakir baa la yidhaha shakirkani waa awowgii waayo cabdillahi ibn shakir waa saxaabigii macruufka ahaa ninkii mudarif ibn cabdillahi ibn shakir la odhanayo caabidkaabay walaaliyiin isaga kaba weyno isna waa taabici weynba halkana waxa weeyaan waa xadiid mursal oo waliba mursalu taabici weeye dee kolley oo markaa qaala wuxuu yihi markaa waxaan adigu bal ujeedada halkan wuxuu laba yimina waan caddayn doonaa insha allahu tacaala hadalkan muslim e wuxuu la yimi halkan ugu soo arooriye lakin waa xadiid mursal oo mursal taabiciya kana rasuul llahi salى الlahu عalيه wasalam rasuulka ilaahi wuxuu ahaa yansaku miduu nasaqo xadiiثuhu xadiidkiisu bacduhu bal lafdiga xadiid baan kaga bedelaynaa bedel ijtimaal waa bacduhu xadiidkiisa bacdigiibaa wuxuu nasakaya bacdan barka kale kamaa yansaku lqur'aanu qur'aanku siduu u nasakayo bacduhu barhkii bacdan barka kale oo san qur'aankaba aayaadkiisu ay isu nasakaan ayaa axaadiida rasuulkuba salawaat ullahi wasalaamu aleyh isu nasakayeen marka ujeedadu waxa weeyaan xadiidkan aan hayno inama alma min alma walow isagu imaka aanu taa kaba hadlahayn lakiin muslim baa halkan taa usoo qaatay oo xadiidkan inama almau min alma waa mansuukh waxaa nasakhayaana waa inoo dambeeyaa baabka kan ka dambeeyaabay inooguba iman doonaan ee kollayna hadalkan uu abulcalaa sheegay sunu inuu sunaa nasakhayo walow culimmadu dhowr qaybood ay kaba dhigaan inta badan waa waxay isku waafaqsanyina lakin xadيث axad markuu xadيث mutawatira nasakya khilaaf jira kale kutub usul iyo bal markaa baabkeeda ayaaba loogu tegaya ama lagu ogaanaya waxa weya kolley waa umuuro inoo sugan oo arrinkan uu tilmaamaya lakin muraadka muslim xadiidka hadalkan uu usoo qaatay asarkan uu usoo qaatay waxa weeyaan inuu caddeeyo axaadiisan aan hayno ama xadiidkan inama alma min alma inuu mansuuq yahay naasukuna waa inoo dambeeya lakin bal axaadiis baa inoo socotaan xadaثna abubakr بn abi shaybata qala xadaثna gundar can shucbata xa وxadثna محamed بن المثنى وبن بشhاr qال xadثna محamed بن جعفr qال xadثna شhuعبة عن الحkم وحkم بن cتيبة عن dكوان dكوان و أbو صالح عن أbي سعيد الخdري أن رsuuل اللhi صلى الله عليه وسلم mara wuxuu maray عalى رaجuل min الأنصاr أنصاar kaba mida ayuu dee gurigiisii soo maray فarsla ilayhi cid buu u diray fakharaجa ninkii baa soo baxay wrأسu walxaal ra-su madaxiisu yaqduru waa shacaru ra-si yaqduru uu tiixayo biyo ay ka da-ayaan faqaala rasuulka ilaahi baa dee qariinada daraaddeed sala allahu alayh wasalam baa wuxuu yihi lacalana waxaa lagaba yaabaa oonu mudanay acjalnaaka inaanu ku dedejinay oo ujeeddadu dee ruuxu tarajig waa baabkii uun ruuxu isagoo iska maydhanaya caadi ahaan umaydhanaya in loo yeedhay oo qabowsanayana waa suurtagal arrinkan inuu janaabo u ka maydhanayana ay tana waa suurtagal waxaana ay markaa kuma cusbaayeen inaanu ku dedejinay oonu arrinkaa dedejinay aada samaynaysay baaba laga yaaba qaala ninka wuxu uhi nacam ha ya rasuul allahi rasuulkii ilaahay qaala wuxuu uhi markaa rasuulkii ilaahay idaa cujilta haddii lagu dedejiyo aw amase xataa aada abaarowdidba ujeedadu lagu dedejiyo markii dee wixii bilowdeed adiga waxba aanay kaa iman ba arimi ku dedejiyo no markaasaad wixii joojisayba waxna kaamay iman taas waa mid oo haatana waa ruuxii ama qaxata iyo qaxitaba way noo soo socotaa qaxdi asalka horena waa adigu isticaaro quxuudulmadar waa roobkiodi waayo haddii quxuudulardi la yidhahna waa iyadoo daaq bixin weyda taas baa la yidhaha xataa rooba kuba do macnahana waxa weeyaan abaarowdina ujeedadu waaba dee samaysay ficilkii cidi kumay dedejin lakin waxbaaba imanba waayey taasaaba dhacday falaa gusa calayka ma yihi korkaaga ma aha ee wacalayka korkaaga waxaa waajibkuga alwudu inaad weysaysato bal waa riwaayo waqaala bnu bashaarin idaa ucjibta aw qaxibta tadamana in majhuul loo bineeyo waana taan naqbeeyey laqbeeyey xadaثna aburaبيع الزهrاني qال xadaثna حmاd وحmاd بن زayd qال xadaثna هiشام بن curwة x وxadaثna abu qrayb محamed بن العلاء واللفظ lah qال xadaثna abu معaaوiyةa qال xadaثna هiشام عan abيه عan أbي أyوب عan أبي بن كعب qاaل wuxuu hi أبي بن كعب qاaل sألت رasuul الlahi صلى الله عليه وسلم rasuulki ilahi baan weydiiyey عan الرaجuل nin yuصiib asiibaya min الmرأةi haweenaydii wax ka asiibaya o haweenaydii buu la kulmaya uma yugsilu waa daalayaa markuu asiibo iyadoona waxbaba iman ayuu haddana caadisaya isagii daalaya waxba kama imanayaana faqaala wuxuu yihi muxuu yeelaya wey yaksilu waa maydaya ma asaaba wixii ka asiibay min almar'ati qoyaanki iyo waxyaalahaas bal xataa haddaan idhaahno waa ruduubo daahira horeba usoo raajax yeelay ayuu iskaba maydhi uma yatawada u weysaysanoo wayusali iska tukane waxba maydhi korkiisa maaha weli way socotaa axaadiiu وxadaثna محamed بن مثنى qala xadaثna محamed بن جaعفr qala xadaثna شhuعبة عan هiشام بن curwata qala xadaثnii abي عan الmariyi عan الmariyi kiiganiga ahaa weeyaan ee ujeedadu siqada ahaa ee la ictimaadsanayay warkiisa la qaadanayay oo isaguna mid saas oo kale kaba warinaya ayuu aabahay igaba waramay oo maxay waa maxay yaعni bqowlihi almariyi عan الmariyi muxuu ujeedaa abu ayuba waa abu ayub اlansari can ubay bni kacb labada saxaabiya waaweyn ee ansaariyeed baa kala warinaya can rasuuli llahi salى اllahu alayh wasalam kale yaعni bqowlihi almariyi can اlmariyi wuxuu la jeedaa daahirkuna wuxuu ala aba ayuba in la nasbiyo ahaan laayo kale waa saa nusuusha dhacday can ubay bni kacbin can rasuuli llahi salى اllahu alayه wasalam anahu qaala inuu yihi rasuulka ilaahi fi rajuli shan nin isagoo kaba hadlaya ama nin kaba hadlaya yati ahlo ehelkiisa utegaya uma laa yunzilu waxba aanay kaba iman ahayn oo adigu mani aanay iman ahayn qaala wuxuu yihi yaqsilu dakra wayatawada dakarkiisu maydhaya waana weysaysanaya وxadaثnي زهير بن حرب وcبد بن حmayd qala xadaثnي cبدالسمد بن cبدالوارث x وxadaثnي cبدالوارث بن cبدالسمد واللفظ lah qala xadaثnي أbي عن jدي و cبدالوارث بن cبدالسمد بن cبدالوارث عن الحuسين بن ذكوان عن يحيى بن أbي كثير قال أخبرني أبو سلمة أن cضا بن يسار أخبره أن زيد بن خالد الجهني أخبره wa زayd بن khاldin waa صحاabي أنه sأل cثمان بن عفاn buu weydiiyey qاla qلت أرأyta إdا جامع الرaجuل امرأaته uu tago والxاal lam yمni aan wax maniyi kaba iman muxuu yeeli qاla cثمان yتوaضأ kama yتوaضأ للصلاة waa khilaafkii صحaabada jiray waqtigoodii intii hore markii dambe ha suuro khilaafkaasi waa weysaysanaya siduu salaadaba ugu weysaysto wayaqsilu dakarahu dakarkiisana waa maydhaya qaala cثmaan samictu min rasuuli الlahi salى الlahu عalيه waslm rasuulka ilahi baan kaba maqlay وxadثnي cبdالوارث بن cبدالسمد qال xadثnي أbي عن جدي عن الحuseين qال yaحyى waa snadkii makaan soo aragnuun وأخبرني أbو سلمة أن cروة بن الزبير أخبره أن أbا أيوب أخبره أنه سمع ذلika min رasuuل الlahi صلى الله عليه وسلم أxاadiث horta way inoo dhamaatay baabkuna waa inoo dambeeya baabba ka daba iman doona hadii la yidhaaho de axaadiثi waana taan aragnay axaadiثu inay isnasakayso sida qur-aankuba isu nasako Eh, bal waxaan leenahay horta ummaddu maanta waxay ku ijmaacsan tahay saxaabadiina khilaaf baa jiray laakiin ciddii khilaafkaa bal xaggooda ay barhna way kasoo laabmeen barhna markay dhinteen khilaafkoodii waa suulaye ruuxu hadduu la kulmo haweenaydiisiyo ama uu jimaacaba wax ama waxay yimaadeenoo ha kasoo bixin ama yani kasoo bixine maydhi baa ku waajiba waana ijmaac taasi axaadiista caddaynaysaana way noo soo socotaa laakiin jamaaco saxaabada kaba mida ah ayaa waxaa qowlkoodu ahaa iyadoo inzaalku inuu waxa waajibinayo yahay inay wax kale waajibinahayn oo ujeedadu haddii san oo kale ay ku dhacdo in weysaysanayo un kollay barkood way ka laabeen markii dambe barhkii kalena dee markay dhinteen ijmaacii baa guntamay iyaga dabadoode horta taasi iyadu mid weeye bal markaa waxaan leenahay axaadiisan aan hayno axaadiisii nasakaysa way inoo dambaysaa waxaa dhici karta ninkan baranaya aba sa ruux dariiq maraya ama dadkaa gidaarada ka dhegaysanaya hadalkan intay maqlaan inay malaasama kuba qabsadaan oo ay laba tagaan iyada ruux haddii kulanba dhaco ay isgaadhaan bal dee meesha isgaadhidun maaha de ilaaj dhaco uun bal matalan qadarka xashafaduna ay bal matalan maxalkii dee gaadho ama gudi ay gasho iyada markaa maydigu waa waajibaya wixii kol hadday taasi dhacdaba waana inta xaddaba waajibisa zinadaba taas baa waajibisa xaddeeda ee maaha inzaalkiya ma waajibiyaan bal axaadiisna way noo dambaysaa lakin xadiiskan baaba jira inama alma min haddaan macnaha kuba fasirno oo maada horena anibaa waa biyahan laguma maydhanayo maada dambena waa manidii kolleyba macnuhuna wuxuu keenaya haddaan biyaha dambe iman ama inzaal mani aanay jirin biyo ma imanayaan waa xadiid mansuukhuu noqonaya lakin ibnu cabaas baa si kale kuba fasirayey wuxuu kaba dhigayay ixtilaamkuu kaba dhigayay oo taa macnihiisna waxa weeye waan soo marnay ruuxu hadduu markaa dee uu ku riyoodo wax isagoo samaynaya rag iyo dumarba wataynu soo marnay markaas uu soo toosay haddii uu arko wax ka soo baxay maydhigi waa lagu leeyo mani ay kaba timi haddii laakiin wax ka soo baxay aanu jirin habeenkii o dhan waxaan ha ku riyoodo oo taas ha yaqiinsanaade ruyada haba yaqiinsanaadee maydi isaga ku waajibayaa ma jirto iyada haddii taa lagu fasiro xadiidku mansuk ma noqonayo ee waxay noqonaysaa markaa ixtilaamka waktiga ixtilaam markay noqoto biyo waxa iyo maydhi waajibaya markay wax soo baxaan haddii aan intaasi jirin ruuxu uu ku riyoodo un wixii oona waxba qoyaan ku arag jirkiisi iyo maradiisii maydi kuwaajibaya ma jiro haddii taa laga dha ibnu cabaas baa saa kuma tegey xadiidku markaa mansuk ma noqonayo dee baab kalaanu noqonaya e bal waxay inoo soo socoto un ruuxu kol hadday kulmaanba ama inzaar hadda caam ayaan udhicine maydhi baa waajibaya xukumka waata axaadiisana markii hore ay ahayd waktigaa hore awal اislam iyo sadr اislam markii dambe se waa la nasakay wixii nasakhayna wa inoo dame allah subxana wa taala alam